بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waaye faslun fii tadaakhul اlciddatayn waxaan kusoo jiray kitaab faslu fi tadakhul ciddatayn fasalkan wuxuu ku saabsanyay gabadha laba ciddo inay isugu yimaadaan ay ku kulmaan laba ciddo marka labada ciddo isdhex galaan intayna fasalkan guda gelin fasalkii u dambeeyey een e, soo sharaxnay masaladii u dambeysay ee ku saabsanayd haddii gabadhii ay guursato iyadoo ciddadii ku sugan nikaax faasid ah dabeetana ay welad sidaa ku dhasho weladkii waxaan u kala qaadnay saddex xaaladood xaalad ay eh, ka suroobayso weladkan inuu ka ahaado ninkii hore oo asagaa la heleeshiinaya iyo xaalad inuu kan dambe uu ka suuroobayo kan dambeaan heleeshiinaynaa iyo xaalad saddexaad oo inuu labadaba ka suuroobayo ninkii qaa'ifka isriiqaanka u bandhigaynaa midku kolba haleeshiiyo umbaa la haleeshiinayaa xaalad afraad oo xalay aynan sheegin baa jirta oo ah in labadaba oo kitaabka inooma qoreeyo xaaladda afraad eh, laakiin sharaxaad ku arki doontaan waxa weeye in weladku labada ninba midna uusan ka suuroobaynin kii hore ee furay iyo kan dambe ay guursatay cidada dhexdeeda oo see bayn labadaba uga suuroobaynin tusaale ahaan weladkan wuxuu ku dhashay ninka dambe markuu guursaday lix bilood wax ka yar shan bilood ku dhashay maalan kii horena intay kala tageen waxaa ka soo wareegatay muddo afar sano ka badan maalan soo tusaale ahaan gabadhii saddex sano iyo toban bilood ayadoo furan ayay ninka dambe guursatay waa soo maha dabeetana shan bilood markay isqabeen ayay weladkan dhashay shan bilood haddaan ku daro saddexdii sane iyo eh, tobanka bilood waa imisa afar sane iyo iyo saddex bilood haddaba ninkii hore suuragal ma inuu weladkan ka ahaado maxaa yeeley aar muddat alxamli ka badan baa kasoo wareegata oo afar sano ka badan ayaa kasoo wareegata ninka dambena suuragal mao intuu qabay waaba shan bilood markaa kii horena suuragalka ma aha weladka inuu ka ahaado kan dambena suuragal maa inuu ka ahaado walidaalik kan labadaa midna la heleeshiin mahayo kii hore iyo kii damba weeye dee waa welada garacsate on iska dheh welada meelaha kala timi faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay tadaakhulu ciddatay almar'a haweenayda labadeeda ciddo inay isguda galaan lazimaha idaa lazimaha haweenaydii haddii uu ku laazimo ay ku laasimto ciddataa shaksin hal qof labadiisa ciddo ciddadaasoo min jinsin hal noocah ban alaqa dalika musawarun ka waxaa lagu suureeyey bian alaqa inuu furo ninkii haweenaydii inuu furo uma dabeetana wadiga uu u tago fii ciddati aqraa'in ayadoo ku jirta aqraa' ciddadeed aw ashhurin ama bilo ciddadeed jaahilan xaal uu ka jaahil yahay waxa weeye inay xaaraan uu ka yahay inuu u tago aw amase gabadhiibuu u tegey caaliman asagoo u cilmile inay xaaraan ka tahay fii rajciyatin rajciyo ciddadeeda iyadoo ku sugan tadaahalataan labadii ciddo way isgudogelayaan oo fatabtadiu markaa gabadhii waxay bilaabaysaa ciddatan cidday bilaabaysaa min alwadi wadiga laga bilaabo wayadkhulu fiiha ciddada waxaa soo gudagelaya baqiyatu ciddati alaaqi furiinka ciddadiisa intii ka harsanayd gabadhii haddii laba ciddo ku kulmaan oo labadaa ciddaba ku laazimaan waxaa loo kala qaadaya labadaa ciddo inay hal nin uu isku lahaa iyo inay laba nin kala lahaayeen haddii hal nin uu isku lahaa waxaa loo kala qaadaya inay isku jinsi tahay inay kala jinsi tahay inay isku nooc tahay labadaa ciddo oy hal nooc wada yihiin inay kala duwan yihiin haddii hal nin uu isku lahaa ciddadii min shaksin waaxid labadaa ciddaba hal nin baa iska lahaa isku jinsina weeyaan waa isku nooco tusaale ahaan waa aqraabay isleeyihiin ama ashhurbay isleeyihiin waaya marka marki lagu yidhi min jinsina saaba malafka kuu tusaaleeya wuxuu ku yidhi suuruksi wuxuu yidhi ninkii gabadhii buu furay dabeetana halkaa waxaa oga bilaabatay ciddadii dalaaqa ciddadii dalaaqa ayaa oga bilaabatay waayahay oo aqraa ah dabeetana iyadoo aqraa ku cidda tirsanaysa ama ashhur ku cidda tirsanaysa bilo ayuu ciddada dhexdeedii ogu tegay waayahay weliba utegitaankaas haddii alaaqu ahaa alaaq baain ah waa inuu jaahil ka yahay oo usan ogeyn inuu xaaraan ka yahay tusaalahaan gabadhii inuu furay buuba hilmaamay ama uu ku khaldamay ama qof hadda soo islaamay bu ahaa dee aan garanayninba in gabadha la furay inay xaaraan noqonayso almuhim jaahilan buu ugu tegey maxaa yeele waxaa saa loo leeyahay hadduu asagoo u cilmile uu u tago dee zinay noqonaysaa gabadhii baainka ahayd oo saddexda ku furay tusaalahaan ama waa caalim buu ahaa inay xaaraan ka tahay uu garanayay gabadhan ciddo tirsanaysa laakiin alaaqeeda ahaa alaaq rajciyo gabadha rajciyada ah ninku u tagana waxaan horey usoo tilmaannay inaysan zire noqonayn inay noqonayso shubho shubho inay noqonayso ninkii aan lagu xadayn horaan usoo tilmaanay waaya haddaba maadaama ninkani gabadhii marka hore uu furay iyadoo ciddadii ku jirta haddana uu u tegey u tegitaankaa dambena waa wadu shubha waxaa ka dhalanaya isna ciddo laba cidda haddaba ku kulmay hal nin baana ciddadii wada leh oo ninkii furay ahaa labadaa ciddo way ishoosgelayaan way isgudagelayaan waaya marka see bay isu gudagelaya saa kuu tilmaamay fatabtadiu ciddatan min alwad ciddo cusub bay oo waddagii u tegey gabadha ayadoo ciddadii ku jirta oo u ayay ka cidda tirsanaysaa waddigaa dambe wayadkhulu fiiha baqiyatu ciddati alaaq furiinkii hore uu furay ciddadiisiina waxa wey ciddadan dambe ee wadiga wadu shubha ayay soo gudagelaysaa ciddadii hore intii ka harsanayd ciddadan dambe ee wadiga ayay gudagelaysaa tan imika bilaabat marka markii u tegey laga bilaaba ayay ciddadii hor alle u bilaabaysaa hadday aqra ahayd iyo hadday ashhur ahayd ciddadii alaaqi inta ka harsanaydna tanay soo hosgelaysaa lazimaha idaa lazimaha gabadhi haddii uu ku laazimo ciddataa shaksin hal qof labadiisa ciddo min jinsin hal jinsi ah wadaalika kaasi musawar waxaa lagu suuriyey bian dallaqa gabadhii buu furay uma dabeetana wadda uu u tegey gabadhii fii ciddati aqraa'in aqraa' ciddadeed dhexdeedu ugu tegey aw ashhurin ama bilo dhexdeedu ugu tegey jaahilan asagoo ka jaahil ah isagoo jaahil ugu tegey aw mase caaliman isagoo og ayuu u tegay inay xaaraan ka tahay fii rajciyatin gabadh rajciya ah haddaba caalimanta waxay qeyd u tahay rajciyada jaahilanna waa gabadha baa'in ku furay waxa wey baynuuna ku jirtay tadaakhilataan labadii ciddo way iskuda gelayaan markaa waxay bilaabi doontaa gabadhii ciddatan ciddo min alwadi wadiga laga bilaabo wayadkhulu fiiha ciddadaa cusub waxaa soo gudageli doona baqiyatu ciddati alaaqi furiinka ciddadiisa intii ka fain kaanat hadday tahay ixdaahumaa ixda alciddatayn labadii ciddo mid ahaan hadday tahay xamlan uur wa ukhraa ta kalena aqraa'an aqra ay tahay tadaakhalataa way soo osgelayaan fil asaxi muctamad haddaan qabanno oo fatanqadiyaani waxay ku dhammaanayaan labada ciddaba biwadcihi uurkii in la dejiyo wayuraajicuuna soo ceshanayaa qablahu qabla wadci alxamli uurkii intaysan gabadhii dejinin waqiila waxaa la yidhi in kaana alxamlu uurkii hadduu yahay min alwadci wadciga xaggiisa hadduu ka ahaaday falaa markaa ma soo ceshan karo intaysa gabadhii umurin waaya iminka labadii ciddoba hallin bay ka ahaadeen laakiin hallin ha ka ahaadaane jinsigoodaa kala duwan oo midna waa uur midna waa aqraa waa laba ciddo oo kala duwan halnin baana iskale taana way ishoosgelayaan oo tusaale ahaan waa sidee gabadhii maalan wuxuu furay ayadoo uur leh dabeetana ayadoo ciddo tirsanayso dee sugaysa intay ka umulayso ayuu mar labaad u tegey iyadoo ciddadii ku jirta isagoon soo ceshana buu tegey waayahay haddaba laba cidda isguda galay ciddatil waxaa weeye dalaaq iyo ciddatil wad wadiga shubhada ah oo gabadhii ugu tegey ayaa isguda gelayo labadaba waxa weeye waxay ku cidda tirsan doontaa way isguda gelayaan biwadci alxamli uurka inay dejisay gabadhii ciddadii kaga dhammaanaysaa waxaa taa la mid ah cagsi masladan soo sheegayna oo ah gabadhii inuu furay ayadoo gol maran oon uur lahayn dabeetana iyadoo aqraa ku cidi tirsanaysa ayuu u tegey kadibna way uur bay qaaday labadii ciddo way isguda gelayaan labadii ciddona waxay noqonayaan biwadci alxamli uurka inay dejiso saasay labadii ciddaba ku dhammaanayaan wayna isguda gelayaan maxaa yeel hal nin baa iskale markaa ayagoo isku jinsi amay la mid tahay markaa ninkan wuu soo ceshan karaa qabla wadci alxamli gabadha intayna uurkii dejinin ka hor wuu soo ceshan karaa waaya qiil baa wuxuu leeya maye haddii xamligan uurkani hadduu ka ahaado xagga wadiga oo markaa ayada oo gol maran buu furay dabeetana ayadoo aqraa ku cida tirsanaysa ayuu u tegey way uur bay qaaday marka xamligii marka wuxuu ka ahaaday wadigii shubhada walidaalik marka ayada ma soo ceshan karo qabla wadc alxamli wa qiilka laakiin sida muctamadka waxaa weeye inay isku mid tahay inuu xamliga ka ahaado min alwadci am waxa weeye wadiga ka hor inay gabadhani uur lahayd oo markaa u tagay iyada uurle waa midu aw amase usoo qadar halkaas lazimahaa gabadhii waxaa ku laasimay ciddataani laba ciddo oo lishaksayni laba qof kale leeyihiin wadalika musawarun kaana waxaa lagu suuriyey bian kaanat gabadhi waxayba ku sugnayd fii ciddati zawjin nin ciddadii bay ku sugnayd aw shubhatin fii ciddati wai shubhatin wadu shubho ciddadii bay ku sugnayd waaya fa wudica dabeetana mar labaadba waxaa loogu togay bishubhati shubho ayaa loogu togay ismoodsiin shubhadu waa ismoodsiin aw mase nikaaxin faasidin nikaax faasida ayaa lagu guursaday iyadoo ciddadii ku suganoo nikaaxii faasidkaabaa loogu tegey aw amase kaanad waxay ahayd haweenaydii zawjatan bay ahayd xaas muctadatan oo tirsanaysa can shubhati shubha ka tirsanaysa oo nin baaba oo gabar la qabo u tegay asagoo ismoodsiinaya inay xaaskiisii tahay markaa shubhada iyadoo ka cidda tirsanaysa ayaa faulliqa dabeetana la furay ninkeedii baa furay falaa tadaakhul labada ciddo isgudageli maayaan waayahay fain kaana xamlun hadduu uur jiro qudimat ciddatu ciddadiisaa la hor marinayaa wailaa haddii kaloo uur uusan jirin fain sabqa hadduu horreeyey aalaaqu alaaqii atamat ciddatu ciddadiisay dhammaystiraysaa uma dabeetna istanafat waxay dib u bilaabaysaa alukraa ciddadii kale walahu rajcatu ninkii wuu soo ceshan karaa fii ciddatihi ciddadiisa intay ku jirto waayahay noocii labaad buu mualif kalka ku xusaya oo ah gabadhii inay laba ciddo oo laba nin ay kala leeyihiin ay ku waajibaan laba ciddo oo laba nin u kala sugnaatay ayaa gabadhii ku laasimtay oo waa sidee gabadhani waxay ku jirtay ciddati zawj nin baa furay qabay ninkii ayadoo ka cida tirsanaysa ayaa shubha loogu tegay shubha loogu tegay nin baa isboodsiya inay tahay dabeedna saas ugu tegay ama wadu shubho ayay ka cida tirsanaysay dabeetna shubha labaad baa loogu tegay ama ayada oo nikaax ka cida tirsanaysa oo ciddadii ku jirta ayay nin kala guursatay ciddadii dhexdeedii nikaax faasid ah taasina waxaa ka laazimaysa ciddo labaad ayaa ka laaimaysa ninkaa uu tegay nikaaxa faasidka ah labaad baa ka laasimaysa amaba haweeney la qabay bay ahayd dabeetana ayada oo la qabo ayaa nin baa shubha ugu tegey dabeetana iyadoo shubhadii ka cedi tirsanaysa ninkeedii baa furay marka laba ciddaa meeshaa kulmay wadu shubha ciddadiis iyo waxa weeye alaaqii ciddadiisii marka labadaa ciddo ee kala duwan ee laba nin ay kala leeyihiin isma gudagelayaan sidii waxa weeye isu gudagelayeen waa laba cido hal nin isku leeyahay halkan iskuma gudagelayaan khilaafan liabi xaniifa abi xaniifa arrinkaan ku khilaafaynaa maxaa yeele arrinta waxaa daliil aar ah laga wariyey cumar iyo cali oo imaam shaafici wariyey radia allahu tacaala canhu dhammaantood allah ka raali noqdeen waaya haddaba hadduu uur jiro ee labadii ciddo ay laba nin kala lahaayeen hadday mid ay uur ka qaaday ciddada uurka la hormarinayaa ciddadii aqraada waa laga hormarinaya oo waa sidee tusaale ahaan gabadhan nin baa qabay dabeetana ninkii baa furay iyadoo uur leh nin kalea shubha ugu tegey marka waxaa horeeyey uurkii waa fahamti soo maa uur jiro uurkaasan cidihiis horeysan marka ninkeedii furay ayay u cidi tirsanaysaa oo biwadci alxamli ugu cidi tirsanaysaa kadibna markii ay ilmihii ay umusho kadibna nifaaska ka baxdo ayay ninkan dambe ee shubhada ugu tegey ka cidi tirsanaysaa oo aqraadii kaga cidi tirsanaysaa waaya cagsigana waa un la mid hore gabadhan shubha loogu tegey oo shubhadii lagu uureeyey kadibna ninkeedii uu furay waxa weeye ninkii hore ee uureeyey ayay u ciddi tirsanaysaa kadibna markii ay umusho ayay aqraa ku ciddi tirsanaysaa waaya kolba xamligaa la horeysiinaya ciddadiisa haddii laakiin xamli uusan jirin gabadhan uurba aysan qaadin oo waxa weeye labadaa ciddana ay ku laasimtay haduu dalaaqa horeeyey ciddadiisa dhamaystiraysaa dalaaqa hadduu horeeyey ciddadiisa ayay he dhammaystiraysaa kadibna ciddadii kale bilaabi doontaa ninka furay gabadhana wuu soo ceshan karaa intay ciddadiisii ku jirto laakiin mar hadday ciddadiisii go'do ay nin ciddadiisa guda gasho ma soo ceshan karo haddaba haddii uu soo ceshado ninkii hadduu gabadhii soo ceshado intay ciddadiisii ku jirtay ciddadiisii saasay ku dhammaatay waxay guda gelaysaa ciddadii shubhada ayay guda gelaysaa ninkiina uma banaano marka inuu ku raaxaysto ilaa ciddadii waxa weeye shubhada ay dhammayso xataa taqdiya ilaa ciddadii shubhada ay dhammayso wuxuu idhi wa ilaa haddii kale oo xamli uunuusan jirin fain sabqa alaaqu alaaqa hadduu horreeyey atamat ciddatahu ciddadiisay dhammaystiraysaa uma dabeetana istanafat waxay bilaabaysaa alukhraa ciddadii kale markay ciddadii alaaqa sidaa u dhammayso ayay ciddadii kale bilaabaysaa walahu zawjkii waxaa u bannaan ninka gabadha furay alrajcatu inuu soo ceshado fii ciddatihi ciddadiisa dhexdeeda inuu ku soo ceshado faidaa raajaca hadduu soo ceshado intay ku jirto inqadat ciddadeediisaasay ku dhammaatay inqadat ciddatu ciddadiisaasay ku dhammaatay wa sharacat waxayna guda gelaysaa fii shubhati ciddadii shubhadee markaa dib u bilaabaysa ciddadii shubhaday bilaabaysaa walaa yastabticu nin kuma raaxaysan karo biha gabadhii intaa ay ku jirto ciddadii shubhada xataa taqdiyaha ilaa ciddadii shubhada ay dhammayso wain sabaqat ishubhatu shubhadii hadday horraysana qadamat ciddata alaaq ciddadii alaaqay horraysiinaysaa fil asax sida muctamadka ah maxaa yeele ayadaa xoog badan waqiila ashubhati waqiila waxaa la qudimat waxaa la horraysiinaya ciddatu shubhati shubhada ciddadeeda la horraysiinaya wuxuu ku yidhi hadduusan uur jirin waxaan eegaynaa dalaaqii iyo wadu shubhii midkii horreeyey hadduu alaaq horeeyey ciddadiisay marka hore bilaabaysa oy dhammaynaysaa kadib markii ciddadii alaaqa ay dhammayso iyo ciddadii shubhada ayadna bilaabaysaa ninkana waxaa u bannaan inuu soo ceshado intay ciddadiisi ku jirto ciddadii alaaq ay ku jirto haddii uu soo ceshado markaa intay ciddadii alaaqa ku jirto ciddadii alaaqa sidaasay ku go'day oo ku dhammaatay dabeetana waxay gudagelaysaa ciddadii hee shubhaday gudagelaysaa ninkiina uma banaano inuu ku raaxaysto oo ku istimtaaco gabadhaas intay ciddadii shubhada ay ku jirto ilaa ciddadii shubhada ay ka dhammaato kadib ayay xalaal u noqonaysa hadday shubhadu ka horraysay alaaqana waxa weeye ciddada alaaqa la horraysiinaya tan dambe khilaaf baa ku jira tan dambe khilaaf baa ku jira fi lasaxi mualif muu noo sheegine fi lasaxi baa halkaa ku qadaray sida muctamadka ah ciddada alaaqay horraysiinaysa mar walbaba maxaa yeelay dalaaqa ayaa ka xoog badan shubhada qiilla wuxuu leeya maya shubhada la horraysiinaya maadaama iyadu ay horraysay aslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii mucaasharati اmuطalqi ninkii haweenayda furay inuu la caashiro eh, almuctadata gabadhii muctadada ahayd inuu la mucaamilo ayaa halkan lagu sheegaya axkaamta ka dhalanaysa caasharaha idaa caasharaha gabadhii ciddo tirsanaysay haddii uu la macaamilo eh, ninkii furay ka zawjin sida gabadh xaaskiisa oo kale oo la macaamilo bilaa wadin asagoon u tegin oo u galmoonin fii ciddati aqra'in aqraa ciddadeeda dhexdeeda aw ashhurin ama bilo ciddadeeda dhexdeeda awjuhun awjuh ayaa yaridu masalada ku jira awjuh baa ku sugan asaxuhaa awjuhda waxaa ugu xoog badan in kaanat hadday tahay gabadhii baainan gabadh baain oo fogaato oo waxa weeye dalqadaheedii loo dhammaystiray ama la khulcay inqadat ciddadeedu way sii soconaysaa oo sidaasay ku dhammaanaysaa markii xilligeedii la gaadho wailaa haddii kale oo gabadhan baain ahayn oo rajciye tahay falaa ay falaa tanqadi ciddatu ciddadeedii ma sii soconayso walaa rajcata rajcana ma jirto bacda alaqraa'i aqraadii kadib walashhuri iyo bilihii kadib aqraadii ay ku cidda tirsanaysay iyo ashhurkii kadib rajcan ma leh ninkii ma karo qultu qaala nawi wuxuu hi wayalxaqha waxaa haleeli doona gabadha ayada aan soo tilmaannay aalaaqu furiinkiibaa haleelaya ila inqidaa'i alciddati ciddadii ilaa ay ka go'ayso walow caasharaha hadduu la macaamilo ajnabiyu qalaad oo ajnabi ah gabadhii muctadada ahayd oo ninkeedii furay ba aan ahayn inqadat ciddadeedii saasay kusii soconaysaa wallahu aclam wuxuu ku yidhi haweenaydii waxa weye ninka ay kala tageen ee uu furay maalan haddii uu la sii macaamilo oo gurigii kula noolaado oo uu la khalwoodo oo wax la cuno oo habeenkii gurigeed iska seexdo sida iyadoo xaaskiisa oo kale laakiin uusan uwadinin waddigan waxaan oga ixtiraazaynaa maxaa waddi haduu meesha yimaado ciddo kale imaanaysa saan hore soo tilmaamay marka muusan u tegin gabadhi laakiin gurigeediibu kula noolaa oo gurigii muuna ka bixin ba ninkii gurigiibu iskaga jirayba waad fahamtay soo maa arrintaasna waa xaaraan ninkii inuu gabadhii uu furay inuu gurigii la joogo waa xaaraan waad fahamtay soo maxaa yeele waxaa ka laasimaysa ida inuu arko oo dee waxaa laga yaabaaba inuu utagaaba dhici karta saa darteed inuu guriga oga baxo weeye guriga iyada u daayo marka hadduu gurigii la sii joogo ayada oo ciddo tirsanaysa aqraa ku tirsanaysa ama bila ku tirsanaysa masaladan awjuh ku sugan waaya awjuhda waxaa u xoog badan wejka dhahaya waa kala qaadaynaa gabadhu inay baa-in tahay iyo inay tahay maxay rajciyo haddii alaaqeeda uu baainaho saddex ku furay ama u khulcay tusaale ahaan gabadha iyada ah ciddadeeda way sii soconaysaa mucaasharadan la mucaasharooday gabadha baainka ah waxba yeeli mayso maxaa yeelay inuu la mukhaaladoodobaba xaaraanba waad fahamtay soo maaha markaa laga sinaystay bay la mid mukhaaladadaasi wax raada ma yeelayso oo way sii soconaysaa ma go haddii kaloo gabadhi rajciye ay tahayna oo alaaqeedu rajci ciddadeedii ma sii soconayso muddo dheer hadduu la jooga ataa maxaa yeel meesha shubha jirta iyo mukhaalato marka zamankaa uu la joogo guriga la joogo ciddadii ma bilaamayso intaa uu la degan yahay hadduu bil la degan yahay hadduu laba bilood la degan yahay hadduu saddex bilood la degan yahay hadduu sana la degan yahay intaa ciddadii ma bilaamayso markaa uu guriga ka baxo uma ciddadii hee gabadha u bilaamaysa waaya ninkii ma soo ceshan karo aqraadeedii ama ashurkeedii markay dhammaadaan aqraa hadday ku cidotirsanaysa aqraadeedii markay dhammaadaan hadda asagoo la joogo gurigi ma soo kara haddana weli ciddadeeda hadda mayna bilaabin baan nidhi haddana aqraadeedii markay dhammaato ama ashurkii saddex bilood markay u dhammaato ma soo ceshan karo hadday bilo ku cidotirsanaysa saddex bilood markay dhammaato hadday aqraa ku cidotirsanaysa aqraadeedi markay dhammaato ma soo ceshan karo ayadoo weli hadda ciddadeedii ayna bilaaban maxaa saa u yeelayn waxaas o dhan baa saa loo tusaale ahaan ninkan gabadhan wuu furay dabeetana gurigii buu la joogay oo uu la sii macaamilayey laakiin buunuusan u tegaynin muddo saddex bilood guriga la joogay gabadhana waxay ku cidi tirsanaysay ashhur marka saddex bilood markay dhammaatay ma soo coshan kara ninkan oo rajac ma samayn karo ciddadeediina markaa guriga ka baxo umay u bilaabmaysa meesha laba masalaa kulantay wax ixtiyaad baan saa u marka koowaad ciddadeeda waxaan idhi ma bilaamaysa ilaa hee uu ninka guriga ka baxo haddana waxaan idhi muddadii ay ku cuddo tirsanaysa ama aqra ha ahaato ama ashur ha ahaato hadday u dhammaato ma soo coshan karo ninkii labadaba shayba ixtiyaad baa saa loo yeelaya ixtiyaad waaya dalaaq ka warran hadduu gabadhii furo iyadoo ciddadeedii weli ayna u dhammaanin ama weli ciddadii ayna u bilaamin ama ciddadii ku dhex jirta ama muddadii intidaar ku jirta ay sugaysay intaasuna hadduu furo dalaaq wuu haleelayaa tanna waa ixtiyaad haddii saddexdi eh, bilood ay dhammaato ama aqraad ay sadde hadday dhammaato waxa wey ma soo ceshan karaan idhi haddana alaaqii wuu haleelayaa waayo waktigii ciddadii rasmiga ay u bilaamaysay ee eh, ixtiyaadka ahayd lama gaado markaa alaaq waa haleelaya tanna waxaa saa u samaynaya ixtiyaad marka mesha waxad garaysa axkaam aad moodda tanaaqud inuu ka dhexeeyo iska hor imaanaysa ayaa la qariraya waxaaso dhan waxaa keenaya ixtiyaadka ixtiyaadkii baa keenaya waaya marka dalaaqiin waa haleelaya oo rajciya laga ictibaarinaya ilaa inqidaa ciddati ciddada intay ka dhamaanayso wuxuu yihi caasharahadaa caashara gabadhi haduu la macaamilo ka zawjin sida zawj oo kale bilaa wadin wadi la-aan fii ciddati aqraan aqraa ciddadeeda dhexdeeda hadduu kula macaamilo ashhurilo ciddadeeda dhexdeeda hadduu kula macaamilo fa awjuhun awjuh baa ku sugan asaxuha waxaa ugu xoog badan in kaan hadday tahay gabadhi baa'inan gabadh fogaatay oo macnaha saddex dalqodo loo dhamaystiray inqadat waxaa weeye ciddadeedii way sii soconaysaa wailaa haddii kale oy baainaysan ahayn oo tahay falaa ma sii soconayso oo ciddadii waxaa weeye markii ninkaa uu guriga ka tago unbay u bilaabmaysa walaa rajcata soo ma jirto bacda alaqraa'i aqraadeedii markay dhammaato kadib walashhuri bilihii hadday ku cidda tirsanaysa markay dhammaadaan kadib ninkan ma soo karo qowltu waxaan idhi wayalxaqa waxaa haleeli doona gabadha a talaaqu furiinkii ila inqidaa alciddati ciddada ilaa ka dhammaanayso ilaa ciddadeedii dambe ee an idhi weeyaan markuu ninka guriga ka tagay ka dhammaanayso intaasoo dhan dalaaqi wuu haleelayaa walow caasharahaa hadduu la macaamilo ajnabiyu nin ajnabi ah oo ninkii furay baan ahayn inqadat waxa wey ciddadii way sii soconaysaa ninkani saamayn kuma yeelanayo haddii u tagana isagoo caalim ahana wuxuu noqonayaa zaani oo zinaduna de male ciddo ma leh uu shubha ugu tagana dee waxa weeyaan ciddadii shubhada u bilaabmaysa haddii uu iskala joogo gurigana nin ajnabi ah gabadhii la furay guriga kula noolaadana waxa wey ciddadeedii inay bilaabato ma diidayso ciddadii way u bilaamaysaa gabadhan waaya marka ajnabigu asago saamayn kuma yeelanayo waa ka xaaraan dabcan inuu gabadhdee la khaali noqdo oo guriga la joogo annagu taa kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa un ciddada saamayntu ku yeelanayo arrinkan mucaamalada ah walow nakaxa hadduu guursado muctadatan gabadh ciddo tirsanaysa hadduu guursado bidanni sixati asagoo malaynaya inuu asaxayo nikaaxeedii oo wadica uu u tago inqadacat ciddadii way go'aysaa min xiini wadica goortii u tegey ayay ciddadii go'aysaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay wejin ama wej min alcaqdi caqdigii laga bilaabo ayay ciddadii go'aysaa waaya wuxuu ku yidhi nin gabadh ciddo tirsanaysa ayuu guursaday waa masladi xalaan soo sheegeen isagoo moodaya nikaaxii inuu asaxayo nikaaxeedii haddii la guursado gabadha iyadoo ciddo tirsanaysa inuu nikaaxeedii asaxayo ayuu moodayey waa nin caami ah dabeetana gabadhii sidaasuu ugu tegey ciddadii hore ee ninka ninkii hore ka cidda tirsanaysay waxay ku go'aysaa waddigan uu ugu tegey waaya goormay ciddadu go'aysaa min xiini wadica ah markii u tegey gabadhan marka ninkii horta iyo gabadhii waa la kala geynaya ninkii gabadhan qaadiga haddii lagu soo dacweeyo arrintii la ogaado oo gabadhan la ogaada marka hore inay been sheegtay oo dee eh, markhaatiyaal beenahay iyo warqad beenahay iyo wax keentay tii ninki hore waan kala tagnay ciddadiina wayga dhammaatay oo markhaati beenay warqad beenay wax feega samaystay kadibna waxaa la ogaaday inay gabadhan been sheegayso ninkan ciddadiisa ayna dhammaanin baa la ogaaday oo ninka kale markuu guursanaya iyadoo ciddadii ku jirta uu guursaday maxaa la samaynayaa horta markaa uu ninkan dambe u tegey ciddadii horaa go'day dabeetana qaadiga uu kala geenaya uu kala eryaya labadooda marka uu kala eriyo ciddadii hore halkii bay ka sii soconaysaa dib u bilaabi mayso halkii bay ka sii wadi doontaa hadday laba qori ku ciddo tirsatay hal qori oo kale u laaban hadday laba bilood hore ciddo tirsatay bil u laaban wahaakada dabeetana markii ay eh, ninkaa ciddadiis ka go'do ayay ninkii dambe ciddadiisi ayadna bilaabmaysa way ka ciddo asna wadu shubhiyi markay ka ciddo tirsato markaasuu guursan kara hadduu walow raajaca hadduu soo coshado ciddada dhexdeeda xaa'ilan gabadh gol maran uma dabeetna dalaqa uu furo istanafat ciddadii dib bay u bilaabaysaa wa fi lqadiimi qowl qadiima wuxuu leeya tabni waxay ku dhisaysaa intii ka tagtay hore ayay kusii dhisaysaa in lam yata hadduusan u tegin ama mase xaamilan uur luu furay fabiwai fabiwai fatactadu waxay ku cidi tirsanaysaa bilwaci uurkii inay dejiso falow wadacat hadday uurkii dejiso uma dabeetana ballaqa ninkii uu furo ista'nafa dib bay u bilaabi doontaa waqiila waxaa la yidhi in lam yaطaha hadduusan u tegin bacda alwadci intay ilmihii umusha kadib falaa ciddata cidda markaa ma jirto waaya nin baa wuxuu soo ceshaday xaaskiisii oo ciddo tirsanaysa oo ciddadii ku jirta ayadoon wax uura lahayn xaa'ilan waa gabadh gol maran oon uur lahayn ayuu soo ceshaday dabeetana gabadhiiba haddana isfahmi waaya mar labaad wuu iska furay mar labaad buu furay hadda ciddadii hore ayadoo dhexda ku jirtoo dhammaynin buu soo coshaday oo maalan laba qur'i ayadoo ciddo tirsatay oo hal qur'i u laaban yahay ayuu soo coshaday ama laba hadday bilo ku ciddo tirsanaysa laba bilood marka dhamaatay bil u laabanta ayuu soo coshaday qowlka muctamadka waxa weeye ciddo cusub bay bilaabaysa istaanafad ciddo cusub bay bilaabaysaa saasaa qolku muctamidku yahay ciddadii hore tagta way go'day ciddo cusub ayay ka bilaabaysaa qadiimku wuxuu leeyahay ciddo cusub bilaabi maysa hore intii uga harsanayd ayay hee ee halka ka sii wadanaysaa waase goorma hadduusan ninkan uusan ugu tegin waxa wey rajcadan dambe markuu soo ceshaday haddaysan is arag oo markuu soo ceshaday un haddana iskhilaafeen oo isku dhaceen asagoon la kulmin bu haddana iska furay ciddadii hore ee ku jirtay ee labada qur'e ay ka tageen unbay dhammaystiraysaa oo qoriga u laabnaa unbay ku daraysaa saasuu qowlka qadiimka leeyahay qowlka muctamadkana wuxuu leeya maye ciddo cusub bay bilaabaysaa oo kow bay ka soo bilaabaysaa ciddadii waa gabadhii xaailka ahayd macnaha aan uurka lahayn haddii ayadoo uur leh uu soo ceshadana gabadhii aw xaamilan markuu leeya waxa weeye aw raajaca fi lciddati ba halkaa usoo qadaraysaa gabadhii ayadoo ciddadii ku sugan oo xaamil ah ayuu soo ceshaday dabeetana wuu furay marka meesha waxaa ku jira gabadha ayadoo uur leh oo ciddadii uurka ku jirta iyadoo macnaha uu furay dabeetana uur leh ayuu soo ceshaday dabeetana wuu furay mar labaad marka waxay ku cidi tirsanaysaa bilwadci marka hore so bilwadci bayna ku cidi tirsanayn markii uurka ay dejiso haddana sidan weeyaan wax isbedele ma jiro markay uu musho unbay ciddadii ka go-aysaa marka xamligu isaga uu ka duwan yahay xamligu uu ka duwan yahay waaya haddaba gabadhii haddii ay umusho kadibna ninkii uu furo ninkii soo ceshaday iyadoo uur leh ayaa markii umushay ayuu furay ciddo cusub bay bilaabaysaa istanafat ciddo cusub bay bilaabaysaa oo maxaa looga jeedaa ciddadii hore waxay ku dhammaatay he biwadci alxamd haddana baa dhacay marka ciddo cusub baa imika u bilaamaysa oo ah ciddata alaaq alaaqan dambe ee uu furay ayay ka cidda tirsanaysaa oo aqraabay ku cidda tirsanaysaa qiil baa wuxuu leey maya hadduusan ninkan u tegin markan ay umushay kadib uusan la kulminba waxa weeye wax ciddo ah oo lagu leeyahay maba jiraba wax ciddo oo lagu leeyahay ma jiro maxaa yeele raximkeeda inuu maran yahay waan ogaanay waa tan iminka umushay ninkana iminku furay asagoon u tegin marka wax ciddo looga baahaya ma jirte gabadha iska gursatay nin kale waa fahamta soo ma qiil baa sidaa lakin qowlka muctabadka waxaa weeye inay ciddo cusub bilaabayso waay ciddadii horena waxay ku dhammaatay biwadci اxaml tanna waa ciddo cusub oo imika u bilaabmaysa walow khaalaca haddii uu khulco mawduucatan gabadh uu u tegey uma dabeetana nakaxahaa gabadh xaaskiisa oo macna uu la aqalgalo u tegey ayuu khulcay uma dabeetana nakaxahaa gabadhiibuu guursaday uma dabeetana wadica wuu u tegey uma dabeetana dallaqa wuu furay istaanafat cusub bay wadakala waxaa soo gudagelaya fiiha ciddada cusub albaqiyatu ciddadii hore intii ka harsanayd nin baa xaaskiisii uu qabay ee uu la kulmay ayaa dalqadiiba ka iibsatayoo ifur bay tidhi xoolaan ku siinayaa dabeetana sidii buu ku qulcay dabeetana iyadoo ciddadii ku jirta ayuu guursaday nikaax cusub buu guursaday ilaan uma bannaan inuu soo ceshadeen ciddat اlkhulc gabadha ku jirta lama soo ceshan karo laakiin waad guursan kartaa nikaax cusub ayuu guursaday dabeetana ninkii uu u tegey gabadhii markuu u tegey kadib uu haddana furay mar labaad ciddo cusub bay bilaabaysaa ciddo cusub ayay bilaabaysaa ciddada cusubna waxaa soo hosgelaya ciddadii hore intii ka harsanayd ayaa tan cusub soo hosgelaysa saas wey walow qaala caaduu khulco mawduu'aatan gabadh uu tegey oo xaaskiisa ahayd uma dabeetna nakaxaha gabadha uu guursado ciddadii khulca dhexdeeda ku guursado uma dabeetna wadia uu tago uma dabeetna dalqa u furo istanafa ciddo cusub bay bilaabaysaa wadakhala fiiha waxaa soo gudageli doona ciddadan cusub albaqiyatu intay ka harsanayd ciddadii hore faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay noocii labaad ee ciddooyinkii nikaaxa waa ciddat alwafaat horey waxaan usoo qaybanay ciddada laba qaybood baan usoo qaybanay mualif waa tilmaamay uu yihi ciddat nikaaxi nikaax ciddadiisu darbaani laba nooc wey marka hore waxay ahayd ciddo ku saabsan qof nool oo xaaskiisa nool ay kala tageen tanna waxa weeye ninkii xaaskiisa ka dhintay ciddadeedii weyaan ciddatu xuratin gabadh xura ah ciddadeed xaa'ilin oo gol oo macnaa uur aan lahayn liwafaatin geerida u ciddatirsanaysa wain lam tuuta gabadha yaaban loo tegin oo ninka uusan wadininba ee arbacatu ashhurin afar bilood weeye casharau ayaamin iyo toban maalmood bilayaaliyaha maca layaaliyaha habeenadeena la qabo wa amatin wa ciddatu amatin addoon ciddadeed nisfuhaa muddada niskeeda weeye wain maata haddii uu ka dhinto can rajciyatin gabadh rajciye ah oo waxaa weeye uu dalqad ku furay maalan ama labo intaqalat waxay u guuraysaa ilaa wafaatin ciddati baainin maata wuxuu ka dhintay can baainin gabadh waxa weeye dalqadii loo dhammaystiray oo saddexdiiba lagu furay ayuu ka dhintay iyadoo ciddadii ku jirta falaa uma wareegayso ciddadii geerida waaya ciddada gabadha xurada ah ee aan addoonta ahayn isla markaa aan uurka lahayn ee ninkeedii ka dhintay geeri u ciddo tirsanaysa waxa weeye afar bilood iyo toban maalmood maa layaaliiha maca layaaliha habeenadooda la qabo xataa gabadhaas laga dhintay hadday tahay gabadh hee ninkeedu uusan la kulminba markii lagu meheriyey ayuu ka dhintay asagoon la aqal gelin oon la kulmin oon waxa weya is arag ayuu ka dhintay afartaa bilood iyo tobankaa maalmood bay ku cidi tirsanaysaa waaya taana waxaa daliilo qowlka ilaahay uu yidhi wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhuri وacashraa waxa weeye ragga dhimanaya ee islaamada ka tegaya xaasaskooda ka tegaya waxay ku cidotirsanayaan bu ilahi yidhi afar bilood iyo hee iyo toban maalmood marka ama inantaasi inan yar ha ahaato ama ninkeedii ka dhintay ha ahaado inan yar oo sabi ah ila akhiri waa isku midu waaya xoradu waa taas hadday addoon tahayna waa nisfa hadihi lmudda muddadan aan soo sheegna niskeeda oo waa maxay afar bilood iyo toban cisho kala badh waa laba bilood yahe an cisho waay ilan gabadha addoonta waxaa nidhi axkaamteeda had iyo jeer waxaa weeye gabadha xorada ah ama addoommuhu axkaamtooda waa xorka axkaamtiisa naskeeda wayaan waayahay haddii gabadha uu ka dhintay ahayd gabadh rajciyaah gabadh uu furay oo dalqad ama laba uu ku furay oo dalaaqa rajciga ka cidda tirsanaysay ahayd iyadoo ciddadii dalaaqa rajciga ku sugan ayuu ka dhintay oo aqraa ku cidi tirsanaysa ama ashhurka ku cidi tirsanaysa way ka wareegeysaa alaaqa rajciga ciddadiisa waxay u wareegeysaa he ciddat wafaat oo afar bilood iyo toban ayay ku cidi tirsanaysa oo iminka ay bilaabayso bilijmac culamada arrinka wa isku waafaqsan yihin axkaamtii rajcadana saasay ku buraysaa ciddadii alaaqa intii hadhayna way buraysaa nafaqadeeduna way dhacaysaa axkaamtii ciddat alwafaat baa usugnaanaysa o ixdaadkii iyo asayda inay qaado isbasaasto ila akhiri ayaa usugnaanaysa waaya ilan gabadha rajciyada waxaan idhi axkaamta suwiday qaadanaysaa saa horey usoo tilmaanay haddii gabadhan uu furay ee uu ka dhintayn ay ahayd gabadh baa'id ah oo dalqadii loo dhamaystiro saddexdii uu ku furay ama uu khulcay markaa ciddatu wafaad uma guurayso ciddatu wafaad hee uma guurayso maxaa yal zawjada uma ahayn ninka zawjada uma ahayn marka ciddadii talaaqay iska dhamaystiraysaa asayna ma qaadayso bil nafaqadeedana way leedahay hadday uur leedahay maxaa yeel ilahi subxana wa tacala wuxu uhi wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhin xataa yadacna xamlahum waayahay ciddatu xuratin gabadh xuraa ciddadeed xaa'ilin oo gol maran liwafaatin geeri u cidda tirsanaysa way lam tuuda yaaman loo tegin arbacata ashhurin afar bilood weeye way casharatu ayaamin iyo toban cisho bilayaaliha maca layaaliha habeennahoodii lala qabo wa amatin ciddatu amatin addoon ciddadeed oo ninkeedii ka dhintay nisfuha muddada niskeedii weeyba laba bilood iyo shan cisho wain maata hadduu ka dhinto can rajciyatin gabadh rajciyan intaqalat waxay u guuraysaa ilaa wafaatin ciddati wafaad bay u guuraysaa oo baa'inah gabadh waxa weeye baa'inah ayuu ka dhintay falaa uma wareegayso ciddatu wafaat wa xaamilin wa ciddatu wafaati xaamilin gabadhii uurka lahayd ee ciddadeedii geeridu waxaa weeye biwadcihi uurkii inay dejiso bishardihi shardigiisi ay ku dejiso assaabiqi eena soo dhaafay ninkii hadduu ka dhinto xaaskiisa oo uur leh iyada ku cudi tirsan mayso afar bilood iyo toban bisha ku cudi tirsan mayso waxay ku cudi tirsanaysaa un biwadci alxaml uurka inay dejiso umusho ayuun bay ku cudi tirsanaysaa bishardii saabiq waxaa uga jeedaa labadii shardiya hore inoo soo dhaafay oo maxay ahaayeen in waxa weye uurkaa ka soo dhammaado hadday laba mataan yihin labadii mataano midkii dambe uu soo baxo saas weeye waa labadii shardiya soo dhaafay isla markaa ay suuragal tahay in ilmahan loo nisbayn karo ninka dhintay in loo nisbayn karo in loo nisbayn karo labadii shardiyana soo dhaafay ayuun baa halkan imaanaya waxaana taa daliila qowlka ilahi ui ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun yani dumarkii uurka lahaa ciddadooda waxaa weeye inay uurkooda dejiyaan aayaddani waxay taqiidinaysaa aayaddii horena soo dhaaftay والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيضاس أي عموم كده تقييدينيسا oo gabadhii uur kale ayada waa laga reebaya waaya mid kale waxaa daliil u ah nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam haweeney waxaa u timid la yidhahda subayca alaslamiya ayadoo ninkeedii markuu ka dhintay kadib umushay muddo laba wiig ayay ku umushay dabeetana nin baa ku yidhi afar bilood iyo toban habeen waa inaad ku cidi tirsanta dabeetana waxay tii nabigaan u tegey alayh slat slam masalada weydiinaya nabiga weydiisay nabigu wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam qad xalalti wuxuu ihi waad xalaalooday buu ku yidhi fankixi manshiit ninkaa doonto guurso mutafaqu aleh falow maata sabiyun ilmo yarbaa wuxuu ka dhintay can xaamilin gabadh uurle ilmo yarooda waxba aan uurayn karin ayaa gabadh uurlo ka dhintay fabilashhuri bilo bay ku ciddi tirsanaysaa wakada waxaa la mida mamsuuxun kii waxaa weeye go-aanaha ahaa ee waxba aan la ogeyn dakarkii iyo xiniyihiiba laga gooyey kaanoo on la mid id sababtu waxaa weeye laa yalxaqu ma soo haleelayo waladkani kaa dhintay ma soo helanaya ala madhab muctamad haddaan qaban waaya wayalxaqu wuu haleelayaa waxa weeye dakrka laga jaray ushii laga jaray wa baqiya waxaa soo hadhay unhayahu labadiisi xiniyood fatactadu markaa way ku cuditirsanaysaa xaaskiisii uurka lahayd bihi ay bilwadci uurka dejintiisay ku cuditirsanaysaa wakadaa waxaa la mid ah, masluulun kii xiniyaha labada xiniyood laga siibay masluulkaasoo baqiya dakaruhu dakarkiisii u hadhay bihi ay biwadci xaml uurka dejintiisii ayay gabadhii ku cuntitirsanaysaa cala madhabi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii ilmo yar oo waxaa weeye aan laga suuraysan karin inuu haweeney uureeyo haweeneydii si uu ka dhinto maalan ilmo yaroo shan jir oo gabadh lagu mehriyo dee shan jir muxuu wax uurayn karaa ayaa gabadhii xaaskiisu ka dhintay dabeetana iyadoo uur la maal la arkay dee gabadhan waxaan hubnaa in ilmahan yarka uusan uureynin uurkan meel kale uu ka ahaaday shardigii marka waxaa la waayey qofkan dhintay in uurkii loo nisbaynayo walidaalika waxay ku cidi tirsanaysaa afar bilood iyo toban cisho waaya ee kii go-anaha ahaa ee dakarkii iyo untayeenkiiba laga gooyeyna waa la mid waxba maleba xiniyihiina waa laga gooyey dakarkiina waa laga gooyey kaana hadduu xaaskiisa ka dhinto iyadoo uur leh waxaa weeye ilmahana isagu ma leh saa darteed waxay ku cidi tirsanaysaa afar bilood iyo toban cisho kii waxaa weye dakarka laga jaray laakiin labada xiniyood usoo hadheen kaa asagu la ma ah waxaa laga yaaba gabadha inuu uura yaaba kartee waxa weeye marba hadday suuragalta inuu asagu dhalay waxa weye weladka asagaa iska leh waa la haleeshiinaya walidalik xaaskiisan uu ka dhintay uur kale waxay ku cudursanaysaa biwadci alxamli uurkale dejiso kii waxa weeye xiniyaha laga siibay laakiin dakarkiisa soo hadhena kaasuu la yahayo hadduu gabadhiisa uurle uu ka dhinto waxay ku cudursanaysaa biwadci alxamli weladkan ay dhalaysana asagaa la haleeshiinayaa marka masaaisha saasaa loo kala qaadaya wuxuu ku yidhi falow maata sabiyun ilmayr hadduu ka dhinto can xaamilin gabadh uur leh fa bilashhuri bil ayay ku cidda tirsanaysaa wakada waxaa la mid ah mamsuuxun kii go-anaha ahaa ee waxa weye dakarkii iyo xiniyihiiba laga gooyey kaana waxa weye gabadhii uurka leedu ka dhintay bilay ku cidda tirsanaysa sababtu waxa weye laa yalxaqu ma soo haleelayo kaa dhintay weladkani ma soo haleelayo cala almadhabi muctamad haddaan qabanno ma haleelayo macnaha lagu abtirin maayo wayalxaqu wuu haleelaya weladkii majbuuban mid waxa weeye dakarkii laga jaray baqiya unsayahu labadii xiniyood ee u hadheen fatactadu haddaba wuxuu ku cirtirsanaysaa haweenaydii uu ka dhintay bihi biwadci xamli uurkii dejintiisii wakada waxaa la mid ah masluulun mid la siibay husyataahu labadiisii xiniyood la siibay oo baqiya dakaru dakarkiisu soo hadhay bihi ay biwadci alxamli bay xaaskiisii ku cirtirsanaysaa uurkii inay dejiso maxaa yeele weladka luu soo haleelayaa waaya maadaama aaladii jimaaca ay baaqi u tahay walow talaqa hadduu furo ixdaa imra'atayhi labadiisa xaasbin ahaan hadduu furo oo wamaata uu ka dhinto qabla bayaanin intuusan caddaynin ka hor aw tacyiinin ama usan cayimin midii uu furay fain kaana hadduu ahaa lam yata aan u tegin ee labadaa xaas mid a midnaba aan u tegin ictadataa waxay ku cidatirsanayaan liwafaatin geeri bay cidatirsanayaan oo afartii bilood iyo tobanhayn ku cidatirsanayaan wakada waxaa la ah, in wadica hadduu u tegey wahumaa walxaal humaa ayagoo dawaataa ashhurin bila u macnaha bilo ku cidi tirsanaya aw aqra'in dawaata aqra'in aqra'u saaxiiba aw aqra'a ku cidi tirsanaya walxaal aalaaqu alaaq inuu yahay rajciyun alaaq rajci uu yahay fain kaana hadduu yahay baa'ina alaaq baa'ina hadduu yahay ictadad ku cidi tirsanaysa kula waaxidatin mid walba biakar kolba midkii badan min ciddati wafaatin geeri ciddadeed wa alaaثatin iyo saddex min aqra'i aqra'deeda ka ah, wa ciddat اlwafaati geerida ciddadeeduna min almowti bay ka bilaabaysaa geeridii wlaqra'u aqraaduna waxay ka bilaabaysaa min aalaaqi fariinki waaya wuxuu ku yidhi haddii nin laba dumar uu qabay uu mid ahaan uu furo oo dhaho ixdaakumaa aaliqun middiin baa furan buui ama mid mucayanuu niyeystay inuu ujeedo ama midna muuse niyeysanin ixdaakumaa aaliqun bu iska yidhi middiin baa furan dabeetana ninkii asagoo oon caddaynin midday ahayd tuu furay qabla bayaanin buu dhintay caddayn ka hor oo tii mucayanada ahayd hadduu mid mucayana u jeeday isagoon caddayn aw tacyiin ama isagoon magac dhabin haddii ay mubhame ahayd oo iska yidhi ixdaakumaa aaliq midna usan ujeedin haddii uu dhintay oo sidaa ku dhintay asagoon midii uu furay aan caddaynin waan eegaynaa labadan dumarka ah inuu u tegay in kale haddii labadan dumarka uusan u teginba oo inta lagu meheriyey uusa yidhi ixdaakumaa aaliq dabeetana usaa ku dhintay ee labada dumarka ah waxay ku cidtirsanayaan ciddata wafaat afar bilood iyo toban habeen ayay ku cidtirsanaya ixtiyaatan waa suuragal mid kasta inay tahay muطalaqo mid la furay iyo inay tahay maxay inay tahay gabadh waxa wey xaas labada way ixtimaashaan marka ciddatulwafaad baan qaadanayna maadaama ay badantah waxaa la mid ah haddii uu mid walba uu u tegey mid walba haddii u tegeyna waa un la mid oo ay kulmeen isla markaa ay ku ciddi tirsanayeen bilo ama aqra ay ku ciddi tirsanayeen alaaqun ahaa alaaq maxay alaaq rajci ah hadduu alaaqu alaaq rajci ah oo dalqad uu ku furay amba laba uu ku furay ee midood waxaa weeye taana waxay ku cidtirsanayaan ciddat alwafaat ayay ku cidtirsanayaan maxay ciddat alwafaatka had iyo jeer badan inta badan iyadaa badan hadday saddex bilood tahayna aqraa ku cidtirsanaysa dee afar bilood iyo toban habeen baa ka baran saddex bilood waayo hadday tahay aqraana gabadha inta badan aqraadeedu saddex bilood ma dhaafto oo bishii waxa weye xayd iyo duhri kama marno marka saddex bilood ka badan maysa haaliban yani ciddadeedu marka ciddat alwafaat baa badan waaya waa haddii alaaq u ah rajci hadduu alaaq u ahaa laakiin baain ooy dawaat aqraa'in ahayd waaya mid walba waxay ku citirsanaysaa midii badan ciddata wafaadkeedii iyo iyo ciddata saddex aqraaneeda ka mid ah mid walba waxay ku citirsanaysaa labadaa midkii badan ciddat alwafaat oo afar bilood iyo toban habeen ah iyo saddex aqraadeedii ka mid ah saddex aqraadeeda ka mid ah midkii kolbo badan ayay ku ciddo tirsan doontaa maxaa mid walba ciddo ayaa ku waajibtay ciddadiina waa isdhex gashay laba ciddaa isku khaldamay ciddata alaaq iyo ciddata he wafaad baa isku khaldamay marka waxaa waajiba kolo midii badan aan la nimaano si aan yaqiinan oga baxno waayahay ciddatulwafaad haddaba xaggeyba ka bilaamaysa waxay ka bilaamaysaa geeridii aqraaduna waxay ka bilaamaysaa alaaqi aqraaduna waxay ka bilaamaysaa alaaqii markuu furay ayay ka bilaamaysaa ciddatulwafaadna waxay ka bilaamaysaa maxay geeridii marka kolba midkii badan ayaan eegaynaa middaasay ku cidotirsanaysaa waman qofkii qaaba ka maqnaaday xaaskiisii wanqaaca uu go-ay khabaru warkiisii laysa lisawjatii xaaskiisa uma banaano nikaaxu inay guursato xataa yutayaqana ilaa laga hubsado mowtuu geeridiisa aw alaaqu ama furiinkiisa wa fi qadiimi qadiim waxaa ku sugan tarabasu gabadhii waxay sugaysaa tarabasu ixda taay labadii ta mid ahaanbaa la xadfay ay tatarabasu waxay sugaysaa arbaca siniin afar sano uma dabeetana tactadu way ciddo tirsanaysaa liwafaatin geeri bay ciddo tirsanaysaa wa tankixu waanay guursanaysaa falow xakama haddii uu ku xukumo biqadiimi qowlkii qadiimka ah qaadi hadduu xukumo nuqida waa la burinayaa cala jadiid qowlka jadiidka haddaan qabano fi asaxi muctamad hadaan qabano waayahay walow nakaxad gabadhi hadday guursato ninkeedii waxa weeye weyday bacda tarabusi markay sugtay muddadii walciddati ciddadii ay dhammaatay fabaana uu soo cadaaday inuu dhintayba saxa waa asaxayaa nikaaxaasi cala jadiidi jadiid haddaan qaban fil asaxu tibadan waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa xukmu lmafquud ninkii la waayey xaaskiisu qaabkii u cidi tirsanayso wuxuu ku yidhi ninkii xaaskiisii ka maqnaaday dabeetana warkiisii uu go'ay oo warkiisii oo caalkiisii la waayey inuu nool yahay iyo inuu dhintay la kala garan waayo khabarkiisii baa go-ay lama garanayo waaya ninka asaga ah xaaskiisa uma banaano in ay guursato ilaa ninkaa geeridiisa la hubsado inuu dhintay la hubsado waaya amaba inuu gabadhaa furay ah caddaato oo dalqadiis gabadhaa ay u timaado ay gaadho ama la hubsada ninkaa inuu dhintay labadaa mid inay caddaato mooyaane waxaa weye gabadha uma banaana inay guursato waaya gabadhi haddaba waa la imtixaan waad aragtaa waxaa laga yaabaa ninkii inuu toban sano ama labaatan sano ama soddon sano waxaa weeye khabarkiisuu saa ku go oo war laga la-yahay intaa waxa gabadhi asaga xabaasnaanaysa ilaa laga hubsada inuu dhintay oo see loo lagu inuu dhintay oo wixii lagu ogaanayay kitaab alfaraad bay nagu soo dhaaftay halkaa ugu laabtay waxa weeye muddadii de cumrulhaalibki hadday soo wareegato oo dee waxa weye ninkan loobsa intaa muddada ka badan inuusan noolaan karin oo qaadigii marka uu xukumo weliba qaadigii intuu muddeeyo kadibna uu ku ijtihaado kadibna qaadigii uu dhaho hadda intaa ka daba ninkaa ma noolaan kara iska guurso mooyaane si kale kuma guursan karto ama waxa weye gabadhii uu soo furo oo warqaddii uu ku furan la helo waxaana taa daliil u ah alimaam shaafici wuxuu ka wariyey cali radi allahu tacala canhu sayid cali inuu yidhi haweenayda ninka la waayey waa la imtixaamay ee haska sabirto ma guursan karto ilaa ninkeedii u yimaado faltasbir walaa tanki xataa yatiyaha haska sabirto ui mana guursan karto ilaa ninkeedi u yimaado ama macnaha xataa yatiyaha ilaa ninkeedi u yimaado ama macnaha geriis u timaada laga jeeda waay qawlkaasi waa qowlka jadiidka ah qowlkii hore qadiimka imaam shaafici ku tegey waagii hore ciraaq markuu joogay ayaa wuxuu tilmaamayaa inay gabadhan iska sugaysa afar sano hawlkana u naxariis badan gabadhi afar sanay sugaysaa buu leeyahay intii laga bilaabay intii khabarkiisii uu go ninka kadibna afar sano markay sugto ayaa waxay bilaabaysaa ciddat wafaat sida asagoo dhintaa laga soo qaadaya marka ciddatulwafaat bay ciddo tirsanaysaa afar bilood iyo toban kadib iska guursanaysaa maxaa yeele sayd ayaa arrinkaa xukumay waayo waxaa kaloo laga wariyey cumaan ibn cabaas ayaa laga wariyey maxaa gabadhii dee inay muddadaa dheer iska sugto yani dhib bay ku noqonaysaa ninkii haddii dee waxa weye dakarkiisii la gooyo oon xaaska un u tegi karin sharci wuxuu u baneeyey inay ninkii iska fasakda nikaaxiisi waad fahamta soo ma de tanaaba ka daranba ninkan waxa weeye de warkiisi la waayey wacaalkiisi inay iska sugto weligeedba dee dhib bay ku noqonaysaa marka qowlka qadiimka saasuu leeyahay haddaba qowlka qadiimka imaam shaafici uu ka noqday oo wuxuu idhi lama xukumi kara qowlkaas qowlka jadiidka ah ayuu ku tegey haddii haddaba qowlkii qadiimka ah qaadi uu xukumo adagiisi waa la burinaya adagiisi waa la burinaya goormaa la burinaya laakiin haddii madhabka imaam shaafici iltizaamo oo asagoo madhabka shaafici imaam shaafici dadka xukumaya oo qowlkiisa jadiidka asagoo og uu ka tago oo qowlkii qadiimkaa dadka uu ku kala xukumo markaa qaadiga muqalidka imaam madhabka shaafici ku xukumaya dadka adagiisi waa la naqdinaya waa la burinaya maxaa yeelay alimaam shaafici aqwaashiisa alakhiir alaakhir falaakhir ayaa la qaadanaya qowlkiisa aakhirkana waa kaa hore ee waxa wey gabadhi ina iska sugto ilaa intaa ninkii geeridiisa la hubsanaya ama alaaqiisii la helay haddii laakiin uu taqliidiyey madhab kale oo madaahibta kale ka mid ah imaam shaafici waxaa ku waafaqsan abu xaniifa laakiin labada aimee kale imaam maalik iyo axmed waxay leeyihiin afar sano ayaa la sugaya qawlkii qadiimka imam shaafici bay qabaan maalik iyo axmed marka qowlkaas haddii uu taqliidiyo waxa weeye de markaas imaam buu taqliidiyey marka ijtihaad buu ku raacay marka waxay noqonaysaa ijtihaad inaan ijtihaad lagu burin alijtihaad laa yunqadu he bilijtihaad ijtihaad laa yunqadu bilijtihaad waaya ijtihaad ijtihaad lagu buriyo walow nakaxad gabadhii hadday guursato bacda tarabusi markii muddadii ay sugtay kadib oo maxaa looga jeedaa zawjat lmafquud ninkii la waayey xaaskiisa iska guursatay markii muddadii ay sugtay muddada la sheegayna waa tee waa muddadii hadda soo tilmaamayna ee afartii sano ayay iska sugtay wa bacda alciddati ciddadii ciddadiina waa ciddo tirsatay waaya intay geeridiisa ayna sugnaanin ka hor fabaana waxba soo caddaatay ninkii inuu dhintay mayitan baana zojka waa so caddaatay mayitan inuu dhintay waktigii la xukumay in ay kala tageen ayaaba soo caddaatay saxa nikaaxuhaa nikaaxeedu waa asaxaya cala ljadiid nikaaxeedu waa asaxaya hadda ogow hadda gabadhan mayna sugin inta hee ninkaa laga quusanayo afar sane iska sugtay kadibna waxa wey waa ciddo tirsatay kadibna waxaaba soo caddaatayba markaa ay guursanaysay ninkaa inuu dhintay baa soo caddaatay xilliga ay guursanaysay bisha ay guursatay inuu wax yar ka hor dhintay baaba soo caddaatay waaya markaa ictibaaran bimaa fii nafsi اlamri baan eegaynaa oo cuquudda loo eegaa maa fii nafsi اlamr saas darteed nikaaxeeda waa asaxaya wayajib waa ku waajiba daadu inay saydi saarato ay isbasaasto calaa muctadatin gabadhii alaa muctadati wafaatin geeri gabadhii cid tirsanaysay laa rajciyatin gabadhii rajciyada ahayd cidda rajciye ku jirtay asaydii inay saarato amaba ay isbasaasto waajib kuma ah wayustaxab waa loo suneeyaa isbasaasidii ilbaa'inan gabadhii saddex lagu furay wa fii qowli qowlba wuxuu leeya maya yajib waa waajiba inay isbasaasto halkan mualif wuxuu ka tilmaamayaa axkaamta ixdaadka ixdaadka waxa weeye gabadhii inay hee waxyaabihii quruxdao dhan iska ilaaliso wax kasta oy isku qurxinaysay ama isku hagaajinaysay ama is bidacda ay kusoo saaraysay ama ha ahaato wax ay wejigeedii mariso oo isku dhalaaliso ama xini ha ahaado ama eh, dharkii quruxsan ay xidhinaysa ahaado ama cadarkii ay ahaado ama dahabkii ay wax kasta oo qurux inay ka fogaato ayaa ixdaad la yidhahdaa waay ixdaadka haddaba wuxuu ku waajibayaa buu inay gabadh isbasaasto gabadh ciddo geeri ku jirta macnaha ninkeedii baa ka dhintay oo asaydiiba u saaran gabadhii asayda u saarayd waa gabadhii ninkeedu ka dhintay taas waa waajib inay intaa waxa weeye ciddadii wafaadkii ku jirta afar bilood iyo tobanka habeen inay asaydi ay saarato ay isbasaasto ayaa waajiba taana waxaa daliilu ah xadidka nabigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam laa yaxilu limra'ati tu'minu billahi walyawmi اlaakhir an tuxidda calaa mayitin fawqa ثalaث illa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashr muttafaqu calayh oma banaano gabadh ilahay maalinta aakhira rumaysan in ay isu basaasto qof dhintay saddex cisho wax ka badan ilaa inuu nin yahay mooyaane ninkeeda inuu yahay mooyaane qofkaas dhintay oo markaa ninkeeda waxay e, isu basaasaysaa afar bilood iyo toban habeen saasuu nabig yhi alayhi الsalaau wasalaam marka waa waajib saasay culamadu ay ku tageen bale ijmac baa laso naqriyay inay waajib tahay gabadha inay asayda ay saarato ay isbasaasto gabadhaa waa gabadha ninkeeda ka dhintay gabadha ninkeeda uu nool yahay ka waran ee hal dalqad ama laba uu ku furay alaaq rajciga ku sugnayd ciddadiisa gabadhii waxa weeye ciddatu e, alaaq rajciga ku jirtay Eh, waxawey ma isbasaasaysaa maya t isma basaasayso bal eh, waxaaba fiican ba culamada inay isqurxiso ishagaajiso ninkeedi isu qurxiso hadduu laga yaabo in hungeri ka qabto inuu ninkeedii uu dee soo ceshado inay isu qurxisaaba waxaaba fiican dumarka qaar waxaa loo furaa basarinimada iyo waxa weye ninkeedi ina isu hagaajinayn marka hadduu ninkii arko gabadha isqurxiso o hagaajisay inuu soo ceshado ayaa suuragala waa gabadha rajciyadah gabadha laakiin baainka saddex lagu furay ayada waa loo suneeyaa inay he isbasaasto si yani isbasaasidaas inta ciddada ku jirto aysan u keenin inay raggii ha hunguriyeeyaan ama iyadoo raggii ay hunguriyeyso sidas raggayna ufidnayn ayadna ayna isufidnaynin inay seerbasaasto inay isqurxin inaad arkii quruxda ka fogaato ayaa fiican oo ina isdhaldhalaalin oo kareem iyo waxyaaba ayna masanin baa fiican lakin waajibku ma aha waajibku maaha waaya wa huwa ixdaadkaasi tarku lubsi masbuuqin maro la midabeeyey xidhahadeed in laga tago weeye liziinatin qurux loo midabeeyey waaya wain khashuna maradaasi haba adkaatee masbuuqaasi haba adkaadee waqiila waxaa la yidhi yaxilu waxaa bannaan maa maro subiqa la midabeeyey hasluhu duntiisa uma dabeetana nusija la tolay wayubaaxu waxaa la banneeyaa hayru masbuuqin wixii aan la midabaynin oo min qudnin cudbi ah wa suufin ah wa kataanin marada kataankae kaakida ah wakadaa waxaa la mid ah, ibrisamun xariirtii baa la mid ah xariirtii waxa weeye aan la midabaynin i aصi muctab hadaan abano wmasbuqu wayubaax waxaa la baneeyaa masbuqu mid la midabeeyey laa biqasdi ziinatin laa yuqsadu aan loogu qasdin lizinatin qurux halkan mualifka wax noogu tilmaamaya gabadhii waxa weeye isbasaastay waxyaaba iskaga fogaanaysa waxaa ka mid ah uri waxyaabahaas inay iskaga fogaato dharka midabada dhalaalaya quruxsan iska ee midabka loo mariyey qurux iyo sharaxaad iyo soo jiidasho leh midabada dhalaalaya waxay iftiimayaan inay ka fogaato wey mara oo loo midabeeyey qurux xadiidka abu dawud baa daliil ah nabig wuxu alayhi الsalaatu wasalam almutwafa canha zawjaha gabadhi ninkeedu ka dhintay laa talbas xuri maysa almucasfara waxa weye la caseeyey min athiyaabi ee maryaha ka ah, wala almumashaqata iyo dharkii waxa weeye mashqiga la mariyey waxa wey waa wax dhooba cas ah walauliy dahabkiina ma idhanayso isu quriy walaa takhtadimu ma cilaamanayso oo xinihii ma marsanayso walaa tagtaxilu ma dhakuranayso waaya xataa maradu hadday mar adag tahay hadday mar meed quruxsan leedahay iskaga fogaanaysa qiil ba wuxuu le maye maradan haddii marka hore dunteeda la midabeeyey kadibna la tolay way iska bannaanta qiil baa sidaa le waaya laakiin sida saxiixa kala qaad ma leh waxaa la baneeyaa inay xidhato gabadhii maro aan la midabaynin maro aan midaba lahayn inay xidhato way bannaanta waaya oo maradaas hadday doonto ama ha ahaato dun suuf ha ahaato ama ha ahaato marada kataankii dunta ah ama ha xariirta aan waxa wey la midabaynin ee brisamka loo yaqaano waxaa kaloo loo baneeyaa gabadha inay xidhato maro la midabeeyey laakiin midabkeeda qurux looga jeedin sida maryaha madow oo kale maryaha madow qurux loogama jeedo iyo marada maalan madabkeeda yani laga dhargiyey madab de aan qurux lahayn sida buluuga oo kale iyo iyo akhdarka dee aad u culus maryaha noocaas laguma xaragoodo waatan sooma marka maryaha noocaas oo kale ah way iska xidhan kartaa gabadhii waaya wuxuu ku yidhi wahuwa daadkii waa w tarku lubsi masbuuqi maradii la midabeeyey xidhashadiisa ina iskaga tagto liziinatin qurux loo midabeeyey wain khashun haba adkaade waqiila waal waxaa banaan maa subiqi wixii la midabeeyey hasluhu duntiisa uma dabeetna nusja la tolay wayubaax waxaa la baneeya hayru masbuuqi midaan la midabaynin min qudrin oo dun ah waa suufi dhogor ah wa kataanin iyo kataana kataanka waa nooc dunta ka mid wakada waxaa la banaya brismun xariirti baa la mid ah i asax wamasbuuqun iyo maradii waaa wey lamidabay laa yuqsadu masbuuqaasoo laa yuqsadu an lagu qastay liziinatin qurux sida marada madow oo kale marada madow hadda iska xidhato dee dhibaato male iyo marada buluugga ah ee buluuggeeda la ishbaaciyey ama akhtarkeeda la ishbaaciyey dee aan qurux lagu talagelin wayaxrumu waxaa xaaraan xuliyu dahabin dahabkii laisku qurxinaya inay xidhato fidatin iyo fidadii laisku qurxinaya waa dhagadhagihii iyo shuuliyaashii iyo waxyaabaheeda dumarku ay xidhanayeen iyo silsiladii iyo wix la midka ah waxa inay xidhato ama dahab ha ahaado ama fida ha ahaadato waa ka xaaraan wakada waxaa lamida luluun hadduu jawaarta luluga uu yahay fala sax muctamad haddaan qabana xadiidkii aan soo tilmaamayna waa caddaynaya nabigu wuxu uhi alayhi slat slam almutawafaa canha zawjuha gabadhi ninkeedu ka dhintay laa talbasu ma xidhnaysa alxuliya dahabkii ma xidhnayso la isku qurxinayay iyo waxyaabihi la isku qurxinayay walaa taktaxilu ma indha kuulanayso walaa takhtadibu ma cilaamanayso cilaankii ma marsanayso watiibun dhiibkiina waa ka xaaraan gabadhii في bdn maradii inay في badni jirkii inay dhiib u marsato cadarkii wa hawbin maradii wa طacaami cuntadii wa kuxlin iyo indhakuushi waqti xaalon inay ku indhakuulato bimidin geedka loo yaqaan imid ayaa ka xaaraan indhaku indhakulato waa xajar laga sameeya indhakuusha oo madowea ilaa lixaajatin baahi inay u geysa mooyaane indhakuushaas karamadin sida bakoorihii ama daafkii wa isfidaajin iyo waxa weye huruuddii inay marsato wa dumaamin iyo cusfurkii wa khidaabu xinaa'in xinihii inay marsato wa naxwii wix la mid ah waaya waxaan ku guda jiraa weli waxyaabihii gabadha asayd u saaranta ka xaaraanka ahaa waxaa ka mid u yidhi waxyaabahaas in ay xidhato dahabkii laisku qurxinayay fidadii laisku qurxinayay waa ka xaaraan sidoo kale luulkii inay xidhato waa ka xaaraan jawhartii loolkii inay isku qurxiso waa xaaraan diibkii cadalkii inay isticmaasho oo jirkeeda u isticmaasho ama maradii u isticmaasho ama cuntadii u isticmaasho ama nukuusha u isticmaasho cadalki waa ka xaaraan indhakuusha waa la kala qaadaya indhakuusha qaar xalaal u ahay qaar xaaraan ka aha jira indhakuusha xaaraanta ka waxa weeye indhakuusha la yidhaahdo geedka la yidhahdo ismid waa geedka ugu fiican ee lagu indhakuusho mid baa ladhahdaa xadii ba ataa kuso arooray inuu indhaha u fiican yahay marka waxay dhahaan waa xajar kariima waa xajar wanaagsan oo indhakuusa laga sameeyo waa xajar madowbay dhahaan waaya laakiin indhakuusha kale en xajarkaa laga samaynin waa bannaanta inay gabadhii marsato inuu cadar uu leeyahay cadar kuma dari karto indhakuushaas cadar kuma dari karto laakiin indhakuul caadi oon xajarkaa laga samayn way isticmaali kartaa laakiin haddii ismidka ay u isticmaalaysa daw ahaan ila indhahu fiican yahay oo gabadhii indhihiiba bakore kaga dhaceen maalan ama daaf wax loo yaqaano dabeetana dhakhaatiirtii baa yidhi de isticmaal ama ayadii baa isku daweynaysa way bannaantay taas sidoo kale huruud inay wejigeeda mariso huruuji wejigii bay hur hurinaysaa qurxinaysa waa eh, eh, ka xaaraan sidoo kale cusfurka inay wejiga marsato waaya inay xinihii marsato iyadna waa ka xaaraan waxyaabaha laisku qurxinayo idil sida zacfaraankii eh, iyo waxaasoo dhan inay marsato waa ka xaaraan wey wuxuu idhi waiibun wayaxrum waxaa ka xaaraana gabadhii iibun inay cadalkii marsatiri badana jirkii u isticmaasho wa hoobin maradii wa acaamin cuntadii cuntadii inay ku darsato xataa waa ka xaaraan cadal waxaa jira cuntada lagu daro waa sacfaraanka sacfaraanka cadal gurihii la soco cuntadana waa lagu daraa sida bariiska o kale wa kuxlin dhukuushi inay ku darsato waa ka xaaraan wa ikhtixaalan inay ku dhukuudata ka xaaraana biithmadin xajarka loo yaqaana ithmid ilaa lixaajatin baahi inay u geysa mooyaan karamadin sida bakoorihii wa isfidaaju waisfidaajun huruudi wa dumaamun iyo cusburki wa khidaabu xinaain iyo xinihii inay ku ee xinaysato ismariso waa ka xaaraan wa naxwi wixii la mid ah sida zacfaraanka wayaxilu waxaa banaantay tajmiilu firaashi gogashii inay qurxisato wa athaatin iyo maryihi wa tandiifun inay jidhkeeda ku nadiifiso biaslin maydhi biasli naxwi ra'sin madaxi oo kale inay maydho wa qalmin inay cidiye iska jarto wa isaalati wasakin wasakhdii inay iska zuuliso qultu waxaan idhi wayaxilu waxaa banaan intishaatun timi inay feerato wa xamaamun amaamkii biyokuleyska ina isticmaasho in lam yakun fiihi haduusan ku jirin amaamkaas khuruujun bixitaan muxaraman oo xaaraan waaya halkana waxaan ku tilmaamaynaa gabadhii asayd u saareed waxyaabihii xalaasha u ahaa waxaa xalaal u ah inay eh, gogosheeda hagaajiso qurxisato gurigeedi way qurxisan kartaa gogosheedi way hagaajisan kartaa maryaheedii iyo waxa wey fadhigeedii way qurxisan kartaa wax dhiba male taasi sidoo kale jidhkeeda way nadiifin kartaa maydhi way ku nadiifin kartaa way maydhan kartaa waxaa iska ilaalinaysaa uun waxyaabaha de udgoonka le sida shaambooga dee caraftale iyo saabuunta caraftale iyo waxa wa iska ilaalinaysaa eh, kareenka carafta le sidoo kale waa ka xaaraan gabadha inay marsato saliid saliid wejigeeda iyo madaxeeda inay mariso waa ka xaaraan laakiin jidhkeeda kale way marsan kartaa waaya kareenkana warkiisa iska badaaba kareemadan isku qurxiy waxyaabahan ismariya makabka iska badaa warkiisa waaya sidoo kale waxaa u bannaan gabadha icdiya inay iska jarto wasakda inay iska zuuliso waa u xalaal diinteennu nadaafad way ku dhisan tahay marka wix nadaafad ku saabsan gabadha loo diidi maayo qurxinta zaa'idka maa loo ogolayn waaya in ay timihii ay feedhato way u bannaanta waaya ayadoon eh, wax duhni a isticmaalayn duhni ma isticmalayso wax dufana ma isticmaalayso waaya eh, in ay eh, xamaamkii gasho oo dee xamaamka de biyokuleeska inay gasho o isticmaasho way banaanta haddiiusan ku jirin khuruuj muxaram bixitaan xaaraana gabadha inay gurigeeda ku nagaata la rabaa gabadha cidda tirsanaysa haddii dee meel gurigeedii dhexdiisa ay biyokulees ku isticmaali karto waa caadi way banaanta inay biyokuleeska isticmaasho xamaamkii amaamka lagu shegay amamkeena caadiga moodin dad baa mood amaam markaan amaamkeena caadiga oo gabadhi gabadha xamaamka laga xaaraamin war xamaamka ba hadlayna waa biyo kulays waa biyo kulul oo la isticmaalo lagu maydho wayaan oo xilliga hore la isticmaali jiray meelaha qabow sham oo kale laga isticmaali jira marka xamaamkaas way aadi kartaa way kusoo maydhan kartaa haddii bixitaan uusan ku jirin xaaraan oo meel fog aysan u aadayn meesha fog inay u baxdo waa xaaraan walow tarakat haddii ay ka tagto gabadhii aldaada basaasidii casad way dambaabaysaa caasi bay noqonaysaa waqabat ciddatu ciddadiina way dhammaanaysaa kamaa low faaraat ilmaskana waxay la matay sida ayadoo gurigii ka tagta kamaa low waxay la matay sida ayadoo faaraqad ka tagta almaskana gurigii waaya ayay la mid gabadhii haddii gabadhi ninkeedii ka dhintay haddayna ka tegin isbasaasidii oo isqurxiso o ishagaajiso o kareenka iska marsato oo dharkii quruxsana iska xidhato asayba ayna saaranin ciddadeedii horta way dhammaanaysa oo ciddadeedi sida caaliga ahayd u dhamaysanaysa oo la dhihi waxa wey way go-aysa la dhihi maayo ciddadeedii sida u dhammaanaysa afartii bilood iyo tobanka habeen laakiin way dembaabaysaa casad way dembaabaysaa maxaa amarkii nabiga alayh slat ayay khilaaftay asaydu waa waajib waay waxay la mid tahay bu ku yidhi sida iyadoo gurigeedii ka tagtay oo kale gurigeeda haddii ka tagto ciddadeedi way dhamaanaysaa inaad gurigeeda ku nagaataa laga rabaa ilahi subxana wa tacala su qur'anka noogu sheegay laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an ya'tiyana bifaxishati mubayana ilah yidhi guryahooda ha ku nagaadaan bu yidhi guryihii lagu furay marka gurigeeda iyadoo ka baxday ayay la mid tahay gurigay ku cidda tirsanaysay iyadoo ka baxday bay la mid tahay ciddadeedi way dhamaanaysaa lakiin caasi ayay noqonaysaa way dambaabaysaa walow talkan hadday iskaga tagtaan ixdaada isbasaasidii casad way garoobaysaa wanqadat ilciddatu ciddadiina way dhammaanaysa kama low faaraqat sida iyadoo faaraqday way la mid tahay almaskana gurigii walow balaqata haddii gabadhii soo gaadho alwafaata geeridii ninkeedi inuu dhintay baa soo gaadhay bacda almuddati muddadii markay dhammaatay kadib muddadii cidda tirsiga hadday dhammaatay bacda almuddati muddadii ciddada markay dhammaatay kadib kaanad waxaanaysa ciddadii munqadiyatan mid dhammaatay walahaa waxaa u banaan waaya gabadh baa waxa weeye ninkeedii inuu dhintay baa soo gaadhay afar bilood iyo toban habeen kadib markuu afar bilood iyo toban habeen uu ninkan sii mootanaa uu dhintayba meel kale ku dhintay beledka ayaa gabadha warkii geeridii ninkeedii baa soo gaadhay ninkeedii inu dhintay waxaan leenahay gabadhan ciddadeedii he way dhammaatay mar afartii bilood iyo tobankii habeen hadday dhammaysatay muddadii ciddada hadday u dhammaatay waxa weeye ciddadeedii markaa saasay ku idashahay ilahay baaba u fuday markaa isku guursan kartaa nin adaasay guursan kartaa balaqataha gabadha hadii soo gaadho alwafaatu geeridii ninkeeda bacda muddati muddadii ciddadii afarta bilood tobanka habeen kaanat waxay ahaanaysaa munqadiyatan ciddadii mid dhamaatay bay ahaanaysaa walaha gabadha waxa u bannaan ixdaadun inay isbasaasto calaa khayri zawjin inaan zawjkeedii ahayn talaatata ayaamin saddex maalmood wa taxrum waa ka xaaraan asiyadatu intaa ka bayso wallahu aclam gabadhii way isu basaasi kartaa qof eelkeeda ka mid oo dhintay qof eelkeeda ka mid oo dhintay way isu basaasi kartaa oon zawjkeedii ahayn laakiin saddex cisho unbaa loo okolyahay saddex cisho hadduu aabbahe dhinto ama walaalkeed ama hooyadeed ama inadeerkeed ama qof ehelkeeda ka mid ah hadduu dhinto saddex cisho waa loo ogol yahay inay isbasaasto oy quruxdii iyo wixii ka tagto oy asay saarato waa loo ogol yahay lakiin saddex cisho kama badin karto waa kii xadiidkuna soo dhaafeeyey laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri an tuxidda calaa mayitin fawqa alaain ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashr halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam sal allah waslm